رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب تحريم التصوير masawirada xaaraan ahaashadeeda baabkaad ayuu baab u yahay alxayawaani ee xayawaanka ah fi lbisaadi gogasha in lagu sawiro aw xajarin ama dhagax aw thawbin ama maro aw dirhamin ama lacag aw mukhadatin ama barkin aw diinaarin ama diinaar aw wisaadatin ama barkimaha waaweyn iyo wakayri daalika wixii markaa ka soo haray intaasoo dhan in sawirada xayawaanka laga ilaaliyo go-i aad daboolinaysaa maroodi ku sawiran ayaan darro waaye maradii sariirta kugu fidsaneedaa gorayo ku sawiran way ka xun tahay gidaarkaa libaax afka kala qaaday kuugu dhegan dhibkiisuu markaa leeyahay iyo wixii lamid ah iyo wa taxriimi itikhaadi suura in la samaysto musawir fil xaa'idi gidaarka wa sitri asturka waa qolqolka oo albaabka ama dariishada wa cimaamatin cimaamada iyo wa thawbin maro iyo wanaxwaa wixii lamid ah in derbiga lagu dhejiyo maro ama cimaamad sawir markaa leh iyo walamri faritaan laysfaro biitlaafi suwar suuradaha in la googooyo haddaad masawir hesho oo aad jidka ka aragta qabo laba gobol ka dhig intaa in la sameeyo ayuu markaa baab u yahay can ibni cumar radia allahu canhuma ana rasuula allahi qaala wuxuu yidhi ina aladiina kuwa yasnacuuna suubinaaya ama sancaynaya haadihi asuwar masawirooyinkan yucadabuuna waa la cadaabayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo yuqaalu lahum waxaa loo odhanayaa axyuu nooleeya ma khalaqtum waxaad abuurteen allahu akbar waxaan aad abuurteen nooleeya muttafaqun calayh wa can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri qadima rasuuluullah rasuulkii allah wuxuu ka soo galay min safarin safar waqad satartu ayadoo ku asturtay sahwatan barsad waqad satartu anoo ku asturay bay tiri waqad satartu waxaan ku asturay sahwatan barsadda lii ani ii sugnaatay barsid waa qolka marka la dhiso qol iyo barsid baanu dhihi jirnay soo maaha marka taasaa loola jeedaa waa dhismo yar oo guriga hortiisa markaa lagu sameeyo kaasaan markaa ku asturnay bay tiri waqad satartu anoo ku asturay sahwatun qowlad lii ani ii sugnaatay biqiraamin daah fiihi tamaafiilun masawiro leh falammaa markii ra'aahu uu arkay rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay tanawana wajhuhu wejigiisaa doorsoomay rasuulka wejigiisaa isbedelay sala allahu calayhi wasalam wa qaala wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishey ashaddu nnaasi dadka waxaa ugu daran cadaaban xagga cadaabka cinda allaahi alla agtiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo alladiina yudaahuuna kuwa shabahaya samaynaya bikhalqi illaahi ilaahay khalqigiisa subxaana wa tacaala qaalad caaisha waxay tihi faqatacnaahu waan kala goynay fajacalnaa minhu waxaanu ka samaynay qolqolkii wisaadatan barkin aw wisaadatayn ama laba barkimood muttafaqun calayh hal barkin ama laba barkin baanu ka samaynay bay tidhi marka haddii masawirka la kala gooyo madaxa iyo isha dhinacasay aaday lugtii iyo biradii dhankaa kalay aaday oo waxyaaba lagasi samaysta dhib kuma sugnaan insha allahu tacaala caaisha radia allahu canha odaygeedii waa rasuulkii istila safar buu ka imaanayaaye isxoray maanta markaasay daah ceebteeda masarelay soo gaday kii ku dhadhajisay meelihii oo dhan rasuulka sala alla calayh wasalam nin dhan oo safar ka yimid daah lagu soo dhoweeyey muxuu sameeyey wejigiisaa doorsoonay sal alla calayh wasalam xataa ma uusan soo gelin salawaat ullahi wasalaamuhu calayh sababtu waxay tahay waa wax lagu xadgudbay shareecada iyo diinta islaamka taasaa markaa la ogolayn gabdhaha in badan ka celiya insha allah war allaala markaa safarada kasoo noqotaan qaaraa guryaha babadela oo sawir inta ku dhajiya oo sawirkii wakhtigii arooska markii la ahaayo taajkii iyo maaladhaha kii ay gabadhu jiidaysa iyo dib usoo cusboonaysiisa oo soo xusuusi istahdo meesha ku dhaji ninkiiba faraxsan buu soo gelayaa saa markaa looma baahnaa waxaa la rabaa in la yidhahdo saan ma wanaagsana arrintaana ha samaynina alqiraamu bikasri lqaafi qaaftoo la hoos dhiga wahwa asitru waa qolqolkaa loola jeedaa ama sitriga asahwatu bifatxi siini muhmala wahiya asufatu waa qowlad oo takuunu ahaata bayna yaday lbayt guriga hortiisa waa bersada ama barandada wa qiila hiya ataaqma waa lagu magacaabaa meel furan waa gariishad annaafil fi lxaa'iti oo derbiga laga sameeyey inta badan taaq naafil ah waaye waa meel dembiga ka samaysan gudaha way kasoo xiran tahay laakiin waa sidii dariishad oo kale meeshaana waa dhici kartaa in loola jeedo way ku dhejisay caaisha maradii sawirkan ahayd wacan ibni cabaasin radi allahu canhumaa qaala wuxuu yidhi samictu rasuul allah rasuulkii allaan maqla yaquul asagoo dhahaya kullu musawirin mid kastoo musawir ahoo wax sawira fi naari naartu ahaanaya yujcalu wuu yeelayaa lahu asaga bikulli suuratin ma sawir walboo sawarahaa uu sawiray nafsun naf ayuu u yeelayaa ama fa yucadibuhu waxaa lagu cadaabayaa fii jahanama jahannama qaal ibnu cabaas wuxuu yidhi fa in kunta laabudda haddii lagama maarmaan ay noqoto faacilan inaad samaynayso aad aartiiste haddii maahee shaqo kale aadan aqoonsaba ma aha sawirkaa maroodiga iyo dadka iska daaye fasnac samay oo sawir ashajara geedaha iyo wamaa laa ruuxa fii waxaan ruux lahayn waa lagu ogolyahay kacbada sabir cirka sabir geedaha sabir dhulka sabir diyaaradda sabir ee boorsada sabir waxaad sabirtaa mataqaanaa guryaha wixii markaa la mid ah laakiin waxyaabaha nafta leh qadarteeday markaa leeyihiin muttafaqun calayhi wa canhu qaala samictu rasuulkan maqlay yaquul asagoo dhahaya man sawara suuratan qofkii musawir ku sawira fi dunya adduunka kullifa waxaa lagu kalifaa an yanfukha fiiha ruuxa inuu ruux kusoo afuufo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo xaguu kaga soo afuufi karaa walaysa binaafiqin mid ku afuufi karaana ma aha muttafaqun calayhi wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaala samictu rasuulka ilaahay baa maqlay yaquul asagoo dhahaya ina ashadda annaasi dadka kuwa ugu daran cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo almusawiruuna waa kuwa wax sawiraa muttafaqun calayhi wacan abi hurayra qaala samictu rasuula allahi yaquul qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman adlamu yaa ka dulmi badan miman ruux dahaba tegay ama isku dayay yakhluqu inuu abuuro ka khalqi abuurkayga oo kale dadka qaarkood sawirka ay samaynayaan amase markay qoraan qof bani aadam ah oo ku salaamayaad moodaa waa abuurkii alla oo kaleo meesha markaa yaala saa darteed baa waciidkan ku soo arooroo rasuulku yidhi yaa ka dulmi badan qofkii tegay ama isku dayay inuu abuuro ka khalqii abuurkaygaoo kale falyakhluquu darra masagaha abuuraano ama dar aw liyakhluquu xabatan ama xabad badar ah aw liyakhluquu shaciiratan shaciir ha abuuraana bal hadday awood leeyihiin muttafaqun calayh wacan abi talxata ana rasuula allahi qaal laa tadkhulu lmalaa'ikatu malaa'igtu ma soo gasha beytan guri fiihi kalbun ay uu joogo walaa suura iyo masawirba ama sawiro markaa ku yaalaan muttafaqun calayhi malaa'igta ilaahay ee raxmaddu ma soo gasho guryaha eeyuu ay joogaan amase masawirada can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wacada rasuul allah rasuulkii allah wuxuu la ballamay jibriil calayhi salaam an yaatiyahu inuu u yimaado faraatha wuu ka soo daahay calayhi korkiisa xilligii ballantuu ka soo dib dhacay xata ishtadda ilaa ay ku adkaatay ku darnaatay calaa rasuuliillaahi rasuulka alla sal alla calayh wasalam daahitaanka jibriil uu ka soo daahay fa kharaja wuu soo baxay falaqiyahu jibriil buu la kulmay fashaka ilayhi wuu u sheegtoo wuxuu dhahay maxaa dhacay jibriilow xilligii aan kula ballamay aad iigu imaan weysay fa qaala wuxuu dhahay jibriil innaa annagu laa nadkhulu ma soo galna haddaan malaa'ig nahay beytan guri fiihi kalbun walaa suura ay iyo masawiro ay ku sugan yihiin maxaa guryaheena malaa'igta u diidaan leenahay maxaa guryaheena shaydaanka ka soo buuxiy baan leenahay meel kasta ma sawiraa noogu dhegan meel walba sawir baa ugu dhegan asagoo yar asagoo soo koray habeenkii mataqaanaa safarkuu ahaa habeenkii gurigeynta aaboo dhintay hooyo dhimatay awoowo luka jabay wixii oo dhan gidaarkii noogu wada dhegan yihiin wixii oo dhan saa darteed ba waxaad arkaysaa wixii sawirka ahaa maanta ummaddu xaggooda inuu ka noqdayba wax mabaaxoo kale markaa ah sida koobabka iyo qaadooyinka ay u yaalyaalaan guryaha iyo sawiraduna markaa noogu yaalaan marka rasuulku jibriil wuxuu ku dhahay annagu ma soo galno guri fay taqaanaa malaa'ig haddaan nahay ey iyo masawir ay joogaan raafay abtaa wuu soo dibdhacay waho bihaa lmuhallatha fa la saddex dhibcii baa la akhriyaa wa can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tiri waacada rasuula allah rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam ayaa wuxuu la ballamay jibriilu calayhi assalaam fii saacatin waqti an ya'tiihu inuu u yimaado saacad hebel inay isu yimaadaanoo jibriil yimaado yaasii nebigay ku ballameen fa jaa'ad waa la gaaroo waxaad timid tilka saacatu saacadii walam ta'tihi mana imaan jibriil qalad waxay tiri wa kaana biyadii rasuulka gacantiisa casan ul baa ku jirtay fataraxahaa wuu ka tuuray miyadihi gacantiisa wahwa yaquul asagoo odhanaya rasuulka maa yukhlifu allaahu ilaahay ma gub yeelo wacdahu ballantiisa walaa rusuluhu rusushiisuna ma gub yeelaan uma iltafata rasuulku waa eegay fa iidaa jirwu kalbin waa eeyariis yariis ahoo taxta sariirihi sariirtiisa hoosteeda ku jira eeyaaba guriga u fadhiyaba rasuulka fa qaala wuxuu dhahay mataa dakala haada alkalbu goormuu soo galay eyga faqultu waxaan idhi bay tiri wallaahi maa daraytu bihi ma ogaanin oo ma ogi fa amara bihi wuxuu amray in la bixiyo fa ukhrija waa la saaray eygii bannaankaa loo buriyey fa jaa'ahu jibriilu calayhi salaam isla markii jibriil baa yimid fa qaala rasuulku wuxuu dhahay wacadtanii waad ila ballantay fa jalastu laka waan kuu fadhiistay oo waan ku sugay walam ta'tinii iimana imaanin walam ta'tinii mana ii imaanin fa qaala jibriil wuxuu yidhi manacanii waxaa i manciyey oo dib ii dhigay alkalbu ay aladii kaana fii beytika gurigaaga ku jiray eygii guriga sariirta hoosteeda ku jiray yaa maantao dhan guriga la soo geli waayey innaa annagu laa nadkulu ma soo galno baytan guri fiihi kalbun ay uu joogo walaa suuratun sawirna uu yaalo rawaahu muslim baa xadiidka wariyey wacan abi abilhayaaj xayaan bin xusayn qaala wuxuu yidhi qaala lii caliy bna abi aalib baa wuxuu ii yidhi wuxuu ii yidhi cali bna abi aalib alaa abacahuka makuu diraa calaa maa bacahanii calayhi ullaahi wuxuu rasuulkii alla ii diray ma kuu diraa nebiga shaqo uu ii diray abihayaajow makuu diraa ii dir waayo anlaa tadcaa inaadan ka tegin suuratun masawir suura ilaa damastahaa inaad halaysa ma masawirkii kaa hor imaada qabe kala jeex laba gobol ka dhig walaa qabran iyo qabri mushrifan la taagay ama qabri la dhisay oo la sharfay ilaa sawaytahu inaad dhulka ku siinto qabri mushrif ahoo dhisan haddaad aragtana dumi halkaakaa la ogol yahay hal taako ayaa la ogol yahay rawaahu muslim baa xadiidka wariyey marka taana waa howl wanaagsan baabu taxriimi itikaadi ilkalbi inay xaaraan tahay ey in la samaysto ilaa lisaydin ey ugaareed maahane waa midka lagu ugaarsado aw maashiyatin mid xoolo ilaalinaya aw zarcin ama mid beer ilaalinaya maahani eeyaha marka la diidaayo waa iska yeelasho keliya laakiin mararka gobol ka mid ah bay howl qabtaan howlaha eeyaha qabtaa way fiican yihiin waxaad arkaysaa beryahan dambeba ay sarkaal ah soo waa kabtan baad maqlaysaa eegan ama waa mataqaanaa gaashaanle sanadba sanadka ka dambeey waa la ballacsiiyaa eeyaha gobol ka mid ah waayo waxyaabaha wax la tababaro ama waxyaabaha laga neefacsado ayuu ugu horeeyaa wuu laylismaa eyga ilaa ilaahay tilmaamay mukallibiina tucallimuunahunna mimaa callamakum ullah idinkoo eeye ah oo eeyihii tababarahaya oo baraya wuxuu ilaahay idin baray subxaana wa tacaala marka aad baa looga nafcisadaa laakiin bannaankaasaa laysaga xiraa ilaa lisaydin ey ugaareed aw maashiya ama mid xoolo ilaalinaya ama zarci ka warran guryaha duu ilaaliya baa la yidhi haddii tuuga badan ay jirto dhib malaa yiri wuu ilaalin karaa laakiin bannaanka waa inuu ahaado guriga daaqilka usoo sangelin sidaysan malaa'igtu kaaga manicsmanin can ibni cumar radia allahu canhumaa qaala samictu rasuula allah rasuulkii ilaahay ayaan maqlay buu yidhi sala allahu calay wasalam yaquul asagoo odhanaya man iqtanaa qofkii yeesha kalban ey ilaa kalba saydin ay ogaareed maahani aw maashiyatini mid xoolo ilaalinaya fa innahu yanqusu waxaa laga nusqaamiyaa min ajrihi ajirkiisa kula yowmin maalin walba qiraataani laba buurood muttafaqun calayhi wa fii riwaaya qiraad ayaa laga nusqaamayaa hal buur wa can abi hurayra qaala qaala rasuulku wuxuu dhahay man amsaka qofkii qabsado oo yeesha kalban ey fa innahu yanqusu waxaa ka nusqaamaya kula yowmin maalin kasta min camalihi camalkiisa qiraatun buur baa ka nusqaamaysa ilaa kalba xarfin ey beer waardiyeynaya maahane aw maashiyatin ama mid xoolo ilaalinaya muttafaqun calayh wa fii riwaaya limuslim man iqtanaa qofkii yeesha kalban ay oo laysa aan ahayn bikalbi saydin walaa maashiyatin ay ogaareen ay xooleen walaa ardin iyo dhul intaba aan ilaalinaynin fa inahu yanqusu min ajrihi ajirkiis waxaa laga nusqaamiyaa qiraataani laba buurood kulla yowmin maalin walba ama baabuurka ha idin saarnaado ama iska dejiya markaa sidaa darteed baa waxaa la leeyahay eygu waa inuu faa'iidooyinkaa leeyahay inta intaanaan ahayn buur baa laga nusqaamiyaa ama laba buurood buurta maxaa loola jeedaa qole waxay dhaheen qiraadka marka la leeyahay waa camalka gelinka hore uu samaystay qaybta labaad ama laba buuroodna waa camalka gelinka dambe uu qabsaday taana waa suuragal in loola jeedo baabu karaahiyati tacliiq in loo xiro inay karaahiye tahay baabkeedii waaye aljarasa bahalkan jaraska waa gambaleelka fi lbaciiri ratiga iyo wakayri wixii lamid ah oo min adawaab dawaabta markaa kamid ah iyo wa karaahiyati inay karaahiye tahay istisxaabi ilkelbi ay in la saaxiibsado oo loo kaxaysto iyo waljarasi bahalkaa jaraskee gambaleelka ah fi safari safarka safarka inay mamnuuc tahay ayadana wacan abi hurayra qaala qaala rasuulku wuxuu dhahay laa tasxabu lmalaa'ikatu malaa'igtu ma raacdo oo lama saaxiibto rufqatun jameeco fiiha kalbun ey uu la socdo aw jarasun ama u jaras la socdo baalkaa jaraskee dhawaaqaa markaa loola jeedaa rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey kaana wuxuu tilmaamayaa labadoodaba inaan safarka loo wadanin wa canhu ana nabiya sal alla alay wasalam qaala aljaras jarasku waa mazaamiiru shaytaan waa muusikada shaytaan rawaahu muslim baa xadiidkan wariyey moobiladeena jaraskoo kale kusoo dhacaan gambaleelka inta badan waa sitii tilmaamo nasaare lagu yaqaano baabu karaahiyati rukuubi aljalaalati jalaalada in la rukuubsado inay karaahiye tahay baabkeedii waa maxay jalaalo wahiya albacir waa rati aw inaaqa ama hal allatii ta'kulu cunta alcabirata wasaqday cuntaa fa in akalat hadday cunta calafan daaq daahiran nadiif ah oo fataaba laxmuhaa hilibkeeda uu tiib noqdo zaalat ilkaraaha karaahada way zuulaysaa xataa digaaga inkastoo hadda meel ay ku wada xaraysan yihiin waysan wasaqdu cunin kuweena inta badan wasaqday cunahayeen saxaradii wixii markaa la mid ah mar allaala marka baciirka uu saasoo kale wasaqda cuno amase xayawaanka la qasho waxaasoo kale ay cunaan waa karaaye xataa in la rukuubsado in hilibkooda la cuno waxaasoo dhan laakiin waxaa la sameeyaa meel baa lagu xiraa saddex maalmood baa la siiyaa daaq nadiif ah ilaa wasaqdii ay cuneen ay ka baxdo markaa karaahiyadu way dhammaanaysaa digaagiina waa la cuni karaa ama dooradii raashinkii iyo mtaqaanaa naaqadii baciirkii waana la rukuubsan karaa inta ka horaysa markaa maya can ibni cumar radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi nahaa rasuuluullah rasuulka alla wuxuu diiday sal alla alay wasalam can iljalaalati jalaalada ayuu diiday waa wixi hadda aan soo fasirnay fi libili geela an yurkaba calayha in la rarto in la koro ayuu markaa rasuulku diri rawaahu abuu daawuud biisnaadin saxiix baabu annahyi reebid layska reeba baabkeediiba can ilbusaaqi candhuuf in lagu tufo fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa waa akhlaaq xumo iyo walamri amritaan le amro biisaalatihi in laga zuuliyo laga tirtiro minhu masaajidka xaggiisa candhuufta idaa wujida fii haddii lagu dhex helo masaajidkii iyo waalamri amritaan lays amro bitanziihi lmasjidi masaajidka in laga nasaho laga nadiifiyo can ilakhdaari wasakda oo masaajidadu ay noqdaan masaajida tiib ah oo nadiif ah oo carfahaya can anas ana rasuula allahi qaal albusaaqu candhuuf fi lmasjidi masaajidka lagu tufo khati'atun waa dembi wa kafaaratuhaa waxaa kafaara gud u ah oo qofka looga dhaafayaa dembigeedana dafnuhaa waa aasitaanka waa in la duugo see loo duuga hadda hadduunu akhrinayaa fiiriya waalmuraadu muraadka bidafniha in la aasoo la duugo wa idaa kaana almasjidu hadduu masaajid ku yahay turaaban ciid aw ramlan ama bacaad wa naxwayi wixii la mid ah oo fa uu ku qarinayo qofka taxta turaabihi ciidda masaajidka hoostiisa uusaa ugu duugo qaala abulmuxasin wuxuu yidhi arruyaani min asxaabina asxaabteenna xaggeeda fii kitaabihi albaxr wuxuu ka yidhi wa qiila waxaa kaloo la yidhaahdaa almuraadu bidafniha aasitaanka iyo duugidda muraadka waxaa laga wadaa ikhraajuha in laga bixiyo min almasjidi masaajidka waa in candhuufta laga qaada masaajidkaoo laga bixiyo amaa idaa kaana haddii uu yahay almasjidu masaajidka muballatan muballat hadduu yahay marmar amase balaad ow amase mujasisan shimiinto hadduu yahay oo fadalakaha aad marmariso ood ku rugrugto calayhi candhuuftii korkeeda oo fadalakahaa qofkii uu ku rugrugo ama uu marmariyo calayhi candhuuftii korkeeda bimadaasihi kobihiisa iskaarfaha ama buudka ah aw bikayrihi ama wax kale kamaa yafcalhu sida ay sameeyaan kahiirun in badan oo min aljuhaali dadka wax magaradka ka mid ah falaysa dalika bidafnin arrintaa aasitaan ma aha bal ziyaadatun waa ziyaado oo fi lkhatii'ati dembi la siyaasado iyo wa lilqadari wasakhdoo lagu badiyey fi lmasjidi masaajidka wa calaa man facala dalika qofkii arrintaa sameeya waxaa korkiisa ah an yamsaxu inuu tirtiro bacda dalika markaa kadib bithawbihi maradiisa aw biyadihi ama gacantiisa aw hayrihi ama wax kale aw yaqsilahu ama inuu markaa ka dhaqo ayaa markaa laga rabaa wa can caaishata radia allahu canha qaalat canha ana rasuula allahi ra'aa rasuulku wuxuu arkay fii jidaari lqiblati qiblada derbigeeda ayaa wuxuu ku arkay mukhaatan aw busaaqan aw nukhaamatan intu waa isku macno mukhaatan xaaqo aw busaaqan xaaqo aw nukhaamatan xaaqo fa xakahu wuu xoqay marka rasuulka sal alla calayh wasalam muttafaqun calayhi wa can anas ana rasuula allahi qaala wuxuu yidhi ina haadihi almasaajida masaajidadan laa tasluxu kuma fiicna lishayin shay oo min hada albawli kaadidan ah walalqadari iyo wasaq kalaba inamaa hiya waxaa loogu talagalay lidikri اllahi tacaala ilahay xuskiisii wa qiraa'ati اlqur'aan ow kamaa qaala rasuulu اllahi sala اllahu calayhi wasalam ama siduu rasuulkuba yidhi rawahu muslim baa xadiidkaa weriye baabu karaaha karaahiyati inay karaahiya tahay baabkeedii waa alkhusuumati doob fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa masaajidka dhexdiisa inaan lagu doodin wa rafci sawti codka kor loogu qaado masaajidka waa karaahiyo fii masaajidka dhexdiisa wa nashdi daala baadi oo lagu naadiyo warhoy ratiba iga dhumay saacadaydiiba beesha wisqaadkuuga soo tegayaa arkay intaad masaajidka istaagto akhlaaq xumo wa wa nashdi daala waalbayci waashiraa wax iibis iyo wax soo iibsasho masaajidka wax laguma dhexgedi karo mana ku soo gadan kartid ma ku gedi kartid mana ku gadan kartid waalijaarati ijaaro waa mamnuuc wanaxwiha wixii la mid ah oo min almucaamalaat mucaamalaadkii ka mid ah laakiin maanta masaajidka dhexdiisay ka jirtaa suuqiaa nagu yaraaday waxaa suuqa la tagaa lixda aroortii maqhribkana waa laga soo tagaa kista yar ee masaajidka lagu jiro moobila soo dhacaya shaara loo joogaa meeqaan siiyaa ninkii waxaad arkaysaa soo bixinaya labaatanka sii waa masaajidkii gudihiisa kistii yar iyo shantii daqiiqo iyo tobankii daqiiqe masaajidka la imaanayey oo ilaahay subxaana watacaala dembidhaafkiisii la raadsanayey ayaa waxaad arkaysaa hadda loosoo dhloosoo dhigtay intaas baan suuqa joognaa nagu yaraatay maanta marka waa mamnuuc wa can abi hurayra annahu samica rasuulku maqla yaquul dhahaya man samica qofkii maqla rajulan nin yanshudu ku naadsanaya daalatun daadi fi lmasjidi masaajidka daalatan fi lmasjid falyaqul ha dhaho laa raddaha allahu calayk ilahay kuuma soo celiyo naga fariiso ilahay kuuma soo celiye dheh faina almasaajida masaajidadu lam tubna lihaada saa looma dhisin rawaahu muslim haddii qof inta istaaga masaajidka yidhaahda war furihii gaariga iga dhumeeya arkay ilahay kuuma sahla dheh ka fariisa meesha waa masaajidada waxaa looma dhisay wa canhu ana rasuul allahi qaal idaa ra'aytum haddaad aragtaan man yabiicu mid ku iibinaaya ow yabtacu ama ku iibsanaaya fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa faquuluu dhaha laa arbax allaah ilaahay kuguma faa'iidiyo kugumana ribxiyo tijaarataka tijaaradaada faa'iida beel allaha kugu rida dheh habaar waidaa ra'aytum haddaad aragtaan man yanshudu qof ku naagsanaya daalatan baadina faquuluu dhaha laa raddaha allaahu calayka ilahay kuuma soo celiyo ilaahay kuuma soo celiyo dhaha rawaahu tirmidi waqaala xadiiun xasan wa can buraydata ana rajul baa nashada naadiyey fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa faqaala wuxuu yidhi man dacaa yaa sheegay yaa sheegay waaye oo arkay ila aljanali alaxmari geelkeygii gaduudnaa geel gaduud baa ka dhumay geel gaduud yaa sheegay buu yidhi faqaala rasuulku wuxuu dhahay laa wajadta ma alla kuuma sahlo laa wajadta ma heshid buu dhahay nebiga inamaa buniyat almasaajidu masaajidada waxaa loo dhisay limaa buniyat lahu wixii loo dhisay maxaa loo dhisay cibaado soo maaha geel iyo lo iga dhuma waa maxay banaanka u bax hadday wax kaa dhumaan albaabka banaanka istaag dadka soo maraya weydiiso laakiin zaadka gudihiisa waa ceeb rawaahu muslim wa can camr bin shucayb can abiihi can jaddihi ana rasuula allahi nahaa wuxuu diiday can ishiraa beec ayuu diiday rasuulka can ishiraa'i waalbayci fi lmasjidi can ishiraa'i waalbayciba rasuulku waa diiday beec iyo iibsasho fi lmasjidi iyo wa an tunshada in lagu naadiyo fii masaajidka dhexdiisa daalatun baadi daala in lagu naadiyo ow yunshada fiihi shicrun ama gabay lagu tiriyo rawaahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiidun xasan gabayga marka la diidayo gabaygaan faa'iido lahayn laakiin mararka gobol ka mid ah gabay maslaxad ah oo qiimo badan oo islaamka lagu ayidayo oo diinka lagu taageerayo haddii lagu tiriyo dhibaato kuma sugnaa meesha ha inoo joogta laakiin wabilaahi tawfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam